بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه باب الجعاله والاجاره باب wuxuu u yahay buu yidhi aljacaala baadifadii ama waxa weeye ujradii la isu ballan qaaday haddii la qabto camal iyadoo ciddaasi qabanaysaana inta badan aanay mucayan ahayn marmaray mucayan noqotaa waa jirtaa jacaala iyo walijaara kiradii jacaala oo muhallasuljiim ah jiimka saddexda xarakaba la siin karo jacaala jicaala jucaala wakhtiyada qaarkeed luqadada gadaalkeeda lagu keena ama horteeda iminka horteedu ku keena waana nooc ka mida ijaarada laakiin ijaarada asalkee la yaqaano ka yara duwan soomaalidu markay doonaan baadifad bay odhan jireen waayo qaaliban halka loo isticmaalabaa baadida ah oo bimacnaa la odhanayaa shaygaygii iga lumayee sidaa ahaa cidda ii keenta waxaasay leedahay cidda ii keentaa waxaasay leedahay had yo jeer waa camal majhuul ah inta badan marar uu waxa weeya macluum noqdaa waa jirtaa laakiin haalibka waa majhuul waa camalka majhuulka ah cidda qabanaysaana waa majhuul inta badan arrinta noocaasi ah ayaa la odrhanayaa waa jacaala iyada iyo kirada asalka ee la yaqaanee macruufka ana fawaariq baa u dhaxaysa meelaha qaarna way iska shabbahaan laakiin mawduucii aynu si fiican ugu baxsin lahayn halkan ma aha waxaa laga yaabaa haddaynu keligeed isnaano fawaariqda udhaxaysa iyo siay u kala duwan yihiin si wacan u khulaaseeya in darsigu keligeed ay u baahato alfarqu bayna aljacaalati waalijaara oo qura baa laga yaabaa in mawduucuba noqdo marka innaguna innaga oo ilaalinayna wakhtiga dhinacna ciddaynu wax u dhigayno ilaalinayna ayaynu mawduuca iska koobaynaa oo iska dulmaraynaa marka jacaaladu waa nooc ijaarada ka mid ah oo ijaarada caadiga ah waxaynu ku naqaanaa ama cayn baa la kiraystaa ama shakhsiga camal baa loo kiraystaa ama maalan dimadiisa ayaa camal lagu laasimiyaa oo waxa weeyaan la saaraa inuu waxa noocaasiga soo xasiliyo laakiin tani iyadu mar layba waa shakhsiga camal laga doonayo oo la laaziminayo inuu la yimaado waxaanay kaga duwanaanaysaa sida shiikuba tilmaami doono caqdiga ijaaradu waa laazim laakiin kani laazim maaha aha ee waa wax laga bixi karo baabka uu geliyey baanay ka tirsan tahay iyadaana ku habboonaanshiyo badan oo fawaariq badane haba u dhaxayse ijaarada macruufka iyo jacaaladae oo jacaaladuna nooc ijaarada ka sii mid midahoo khaasa ha noqote laakiin halkan hadduu isugu keenay dhibaata kuma jirto bal isagoo haddaba siduu u yidhaahda aan eegno wahumaa labadoodu jacaalada iyo ijaaradu jaclu maalin maal yeelistii weeye maalkaasi oo macluumin la garanayo liman mid loo yeelo yacmalu qabta oo ka shaqeeya lahu isaga uu qabto oo uga shaqeeya camalan camal uga shaqeeya macluuman la garanayo aw amase camal uga shaqeeya majhuulan aan la garanayn filjacaala jacaaladii marka la eego wa macluum camal macluuma inuu uga shaqeeyo weeye fi lijaara marka ijaaradii la eego yo macluumin fi lijaara aw calaa manfacatin ama manfaco ka shaqeeya fi dhima dimada ku sugan waxa uu tilmaamayaa istilaax ahaan wuxuu inooga dhigay waa shaqsigii in loo yeelo maal macluuma jacaalada iyo ijaarada mid kastaba laabudda maalku waa inuu macluum yahay oo ujradu waa inay cad caddahay waa jaclu maalin macluum labada xaalaba waa maal macluuma oo la garanayo in loo yeelo liman shakhsi yacmalu lahu camalan macluuman qof u qabanaya camal la garanayo aw majhuulan ama camalaan la garanay labadaaba way noqon kartaa jacaaladu ama macluum waa laabudda hadday ijaaradii tahay ama inay ku soo aroorto ijaaradu manfaco dimada ku sugan marka markaad si u eegto waxay noqonaysaa qaybuhu afar camalku iyo caamilka ka shaqaynaya labaduba hadday macluum yihiin camalka la qabanayo iyo cidda qabanaysa labaduba hadday macluum tahay yusama ijaara wa kiro haddii cidda qabanaysa camalka la cayimo camalkuu qabanayana la cayimo ijaara la odhanaya hebel wuxuu ii kiraystay inaan waxa weeye waxa iyo waxaa u qabto waayo camalka la qabanayaa laabudda an yakuuna macluuman cidda qabanaysaana laabudda maala an yakuuna macluuman mar haddii labaduba caddaadeen waa ijaaro ama haddii labaduba ay majhuul noqdaan waxaan la garanayn hadday labaduba noqdaan waxaan la garanaynin hadday labaduba noqdaan camalka la garan maayo cidda qabanaysana la garan maayo ama midkood baan la garanayn mid ahaan baa majhuul ah ama camalka ama cidda xaaladda noocaasi ayuusamaa jacaala jacaala waa ka soomaalidu baadifadda ay yidhaahdaan oo bimacnaa imminka markaad tidhaahid baadidaydii iga luntay cidda ii soo qabata waxaas u leeyahay baadidii meel allaaliya meelay jirto la garan maayo ma xagga waqooyiyay u kacday ma xagga koonfureed bay u kacday ma bari bay u kacday ma galbeed bay u kacday waayo haddaad ogtahay tahay aadba raadin lahayd baadidii ma haysid lacagtaydii iga luntay cidda ii keenta baad leedahay lacagtii meel allaaliya ay kaa xigta garan maysid xaaladda noocaasiya camalka la qabanayaa waa majhuul waayo baadida ma maalin baa lagu soo celinaya ma saddex maalmood bay kugu qaadanaysaa ma xagganay kaa xigtaa ma xagganay kaa xigtaa camalkii lama garanayo miyaad ku daali mise marka koowaad ad dhaqaaqdaba waad la kulmi lama oga camalkii waa majhuul cidda qabanaysa camalkanna waa majhuul ma cadda waayo ummaddaba waa la dhex dhiga ciddii soo qabata baa leeyi ma ragba ma dumarba ma mid dheerba ma mid gaabanba ma mid madowba ma mid casba ma mid cadba ma cadda qofna gaarumaa diran cid allaaliya ciddii baadidaydii soo celisa labadiiba waa majhuule maarta camalkiina waa majhuul ciddina waa majhuul xaaladda iyada yusama jacaala wixiina waa kiro oo waxbaad itaalka mushqaayad baad bixinaysaa misna cid aad kiraysatayna ma ogid camal aad u kiraysato qofkii soo qabanayana ma cadda ma laba tallaabo markuu qaadaabuu la kulmi mise wuu ku soo jabiyo naftaa kaga soo bixi lama oga haddii waxa weeye labada midkood majhuul yahay midkoodna macluum yahayna waa jacaala sida inaad tidhaahid gidaarkaygan gidaarkaygan gidaarka waa macluum waa dul taagan tahayba cidda hal mitir oo si wacan loo xardhay ku darta oo si wanaagsan loo sameeyey oo kor ugu kordhisa falahu kada waxaasuu leeyahay waxaasuu leeyahay marka iminka camalkii waa cadday cadyahay oo waa gurigan aad hortaagan tahay cidda waxaa iyo waxaa u samaysa waa wax la garanayo laakiin ciddii baa majhuula qof gaaramad codsano kaale hebelow iiga shaqee oo waxaad kicisaa hal mitir oo kor ah iyo dhinacaana intaa ugu dar marka ijaaro caadiay noqonaysaa tii maaha laakiin maxaad tidhi cidda hal mitir iigu darta ee sidaa iyo sidaa iyo sidaa u samaysaa intaasaan bixinaya laakiin cid gaara umaa dirin marka haddii camalku mugdiba galo oo camalku jahaalo yahay ama caamilku jahaalo noqdo nooc kastoo kiro u egoo noocaasiya in dawaabid kale u diida mooyaane baabka jacaalada la geliyaa oo ijaarada waa laga saaraa marka wuxuu yidhi wahumaa jacaalada iyo ijaaradii waa jaclu maalin macluum maal macluuma in la yeelo liman shaksina loo yeelo yacmalu lahu isaga u qabanaya macluuman ay camalan macluuma camal macluuma u qabanaya aw majhuulan ama mid majhuula u qabanaya fi ljicaala marka lagu socdo jicaaladii wa macluum mid macluuma u qabanaya fi lijaara marka lagu socdo aw amase calaa manfacatin manfaco u qabanaya fi dima dimada ku sugan markaana waa ijaaradii manfaco dimada ku sugan oo masalan manfacadii dimada ku sugnaydna waa in qofkii camal uu islaazimiyo inuu la imanayo sida inaad tidhaahid cidda maryaa ii kaawiyadaysa ama ii maydha wixiina waa cid mucayana qof baad ula imanaysaa waxaad leedahay maryaha ii toldawaarlow wa ijaaratu wuu islaaziminaya inuu camalkaa kuu qabto maryahaaga adaa sita xooggiisana isagaa leh laakiin farsamadaasaad ka rabtaa wa ijaaro markaa ku saabsan dimada shaksigu lafahaantiisa islaaziminaya anaa qabanaya hawshaa xil qaaday buu leeyay inaan waxa weeye maalan aan waxaa kuu sameeyo oo waxaa kuu ahaysiiyo anaa ballan qaaday wa dimadiisa uu islaaimiyey halkii iibkuba ka ahaa laba nooc ijaaradani waa nooc iibka ka mid ahe oo halkii markii hore cayn iyo wax la kala iibsanaya imika waxaa la kala iibsanaya manfaco ijaaradu waa nooc bayca ka mida ah, markaad dhinac kale ka eegto labadii baycu ku dhici jiray oo ijaara markaa baycu caynin iyo baycu markaa sifatin qaababkii uunbuu u soconaya cayn iyo sifadii marka mid dimada ku tacalluqayo oo kaa sifada ah iyo kaa caynta ee de la kala qaadanayo iyo waxyaaba noocaasiya waa noocyadii unbu ku tacalluqaya ama cayn ha la kala iibsado ama manfaca ha la kala iibsado ama waxa weeye ha la kala iibsado shay sifaysane marka iminka waa baycu manfacatin baa ijaaradii noqonaysa waa manfaca la kala iibsanaya fa man facala kii sameeya maa jucila calayhi fiihimaa maakii jucila la yeelay calayhi korkiisa fiihimaa labadoodaba wixii loo diray kii sameeya istaxaqa wuxuu mutaysanayaa alciwada ciwadkiibuu mutaysanayaa wailaa haddii kale miya falaa ay falaa yastaxiqu ma mutaysanayo markuu kuu tilmaamay jacaaladii waxaa waxa weeye camalka iyo shaksiguba inay jahaalo ku dhismaan ama midkood ku dhismo laga yaabo ay tahay ee jahaaladu ku jirto waxna laysu diranayo markuu jacaaladii ka dhigay ijaaradiina midnaba in jahaala gasha aan la ogolayn oo farqiga u dhaxaynaya kaasi ka mid yahay oo maalan ijaaradii furuuqda waxaa ka mid ah ijaaradii markaad caqdiga gashaba waxaagii waad yeelanaysaa laakiin waxa loo yaqaano jacaalada camalkoo la qabto mooyaane waxba lama yeesho jacaalada waxba lama hormariyo oo lacagta lama sii bixiyo waa marka wax laguu soo qabtaad bixin laakiin ijaarada waa la sii bixiyaa oo haddii dib u dhigis lagu heshiiyana waa halkeeda haddii kalena gurigaad kiraysanayso markiiba waa dhiibaysaa marka wuxuu yidhi labadoodaba ciddii wixii loo dirtay ka soo baxdaa mushqaayaddeedii waa mutaysanaysaa hadday tahay ijaarada kirada waxa loo yaqaano hadday tahay jacaalada oo nooc kirada ka mida ah oo ah taa wax laysu diranayo laga yaabo cidda loo dirtayna inay majhuul tahay waxa loo dirayna inay majhuul tahay waayo diinteennu waa diin kaamil ah markii ijaaradii ay ku ansaxday uun wax macluum ah shareicadii waxay bannaysay weji kaloo qofka loo kiraysan karoo majhuula iminka ijaaradii iyadu wax cad gurigaa iga kirayso adigaa shakhsiyadaadan ku kiraystee waxaa ii qabo waxaa sidaa yeel iyadu waa wax cad bay ku dhisan tahay maadaama bani aadamku ummadda kalena manaaficdeeda isaga baahdo mar kastabana laga yaabo macluumku inaanu suuragal ahayn shareecadii waxay bixisay weji kaloo qofka aad ku diran karto oo adoo imminka jecel baadidaadii in la soo celiyo ama qofkii kaa tahriibay in laguu soo qabto aad odhan karto ciddii waxa weeye hawshaa ku soo guulaysata qof kastaba isku day cid kale adeegso xitaa ijaarada cid kale haddaan laguu fasixin lama adeegsado laakiin tan ciddaa doontaad adeegsanaysa waxaad heli kartaa cid kale inaad wadaajiso oo tidhaahid waxaa laynoo ballan qaaday masalan lacag intaa leege cidda ila baadi doonta intaad tuulooyinka kale iyo magaalooyinka kale qaar la hadasho waxa weeye waxaan siinayaa intaa adigiibaa tiibaad kala qaybinaysaa masalan wuxuu yidhi boqol dollar baan bixinaya markaasaad qaar kale la hadlaysaa hebelow ila hawlgaloo mid baa magaalada yadan yidhi boqol doolar baan bixinayaa cidii hawshaa ku guulaysatae adiga aan kontonku siiye anna kontonkaygaan qaadanayaa ila hawlgal marka istabta istaag bal istabta inuu soo maro qofkii istaag adigu adigu istaag xoogaa taagnow markaa baabuurtana oo midabkanaan waayo qofka sawirkiisiyana waxaan kugu soo dirayaa baraha bulshada ku wada xidhiidhaan baan kuu soo dhigayaa waxa weeye halkaa taagnow adigii adigiibaa kasii macaashaya moogta adiga laftaadiibaa waa laguu ogolyahay inaad ciidamo kale adeegsato mid kalena meel kale u diraysaa adiguna adiga meeshii way kuu dhowda adiga shan labaatan ku siinaya haddaad hesho waad og tahay labadoodu dee soo wada heli maayaane miduunbaad hadho wax siinaysa haddii ka kontonluu soo helana konton baad qaadanaysaa dheeraada boqolkiibaad ka wada qaadaysa adoo markaad geyso hadhow ayaad kontonna isaga u diraysaa kontonna qaadanaysa hadduu han iyo labaatannu soo helana han iyo toddobaatan baad qaadanaysa marka waxaan jacaalada loo yaqaanaa waa nooc ijaarada ka mid ah oo sharciga u fududeeya dadka uu nooc gaara u dhacaya oo camalka lagu soo qabanayaa ma cadda laakiin magaciisa guud waa cad yahay laakiin meel laga helayo iyo meel laga qaban doono ma cadda qofka hadduu diratayna hadduu doono ma cadda de waxaad u leedahay ciddii waxaa samaysa waxa way heli doontaa marka isku dayaa inaad intaa soo qabataan tan noocaasiya ah waa waa min samaaxat اlislaam fudaydka iyo debaca islaamku la yimi ayay ka mid tahay marka wuxuu yidhi wixii loo diray ciddii qabata ama ijaare noqoto ama jacaalo ha noqotee mushqaayaddii ku guulaysatay haddii aanu waxba qabanna dee waxba ku guulaysan maayo taasi shaki maleh haddaba masalu sheegay ay ku kala duwan yihiin ilaa idaa tacadara ilamaa inuu suuroobi waayo mooyaane alcamalu shaqadii fi lijaarati ijaaradii inay suuroobi weydo mooyaane oo fa innahu isagaa yataqasatu way qaybsamaysaa alciwad ciwadkii waa qaybsamaya oo qasdigiisii iyo nasiibkiisii buu yeelanaya marka wuxuu leeyahay haddii jacaalo iyo baadifad laguu dirto wixii oo aad keento mooyaane waxba ma lihid haddii wax laguu kiraysto oo ay kiro caadiya tahay iyo ijaaro wixii oo aad qabato mooyaane waxba ma lihid laakiin ijaaradu waxay kaga duwan tahay haddaad camalkii wax ka mida qabato haddaad camalkii wax ka mida qabato oo aanad adigu gaboodfalkana lahayne qadar alla dhaco oo wixii suuro geli waayaan qaybtaada waad yeelanaysaa qaybtaad qabatay waad yeelanaysaa masalan iminka qof baa kugu yidhi hargayse igee markuu intuu ku iga berbere markay maraysaa gaadhigiiba jabay gaadhigii dhammaay uu kiraystay ee aad ku sidayba waa duqeeyeyba hijiinkaa duqeeyey gaadhigiiba halkaasuu fadhiista qofkiina wuxuu u baahan yahay harkaysadiisii in la geeyo markay sidaa tahay ama adigu gaadhi ku wareeji a isla qaadateenoo waxa weeye dee lacagta haafkaagana qaado ila waa iska kala barantihin mar haddaad berbera joogtay haafka kalena kaasi ha ku geeyo ama isagaba u celiyo hadduu doono gaadhi bilaash ku qaadaya ha u yimaadee lacagta qaybtaada waad leedahay mar haddaad ilaah berbera siday inuu kugu yidhaahdo war ama ama lacagtaydi oo dhan iigu shub xaquguma laha xaquguma laha lacagta qaybta aad qaaday waad ka goosanaysaa inta wakhtigu kaa helayna dee waxa weeye waad u celinaysaa ille maad gaadhsiin marka waxa weeyaan way dhici kartaa qaab noocaasa haddii maalan gurigii aad kiraysatay dumaba bil baad kiraysatay ama sanad baad kiraysatay dabeedna gurigi waa dumay intaad ku jirtay waa lagaa jaraya waxa weye intii waad qabtaa baaqigana waad iska celinaysaa baaqigana waad iska celinaysaa qofkii kaaga jiray gurigana intii uu ku jiray waa laga goynaya laakiin waxaan jacaalada loo yaqaanaa iyadu si kasta haddaad cidlo ugu dhimato si kasta haddaad u daasho mar haddaanad wixii soo qaban shilin ma liid waayo ballantu waxay ahayd qofkaa iga tahriibay qofkii ii keena intaasuu leeyahay haddaad maantaba orodo oo marti ahid iminka xagganaa la maraayo ceer gaabo oo halkaa ka baxdo oo meeshaa orodo oo marba meel tagto meel laguugu sheego deedna gaari qaadato oo kun shidaal kaa baxaan waxa weeye hadhow hadii qofkii ama iskaba soo noqdo ama sidaa ku baxsadaba oo cod keentaba la waayo dee aniga baaqane imisaan leahay miyaad ma odhan kartid waa lagula yaabaya haddaad tidhaahay ma suuragala marka way ku kala waa farqigay ku kala duwan yihiin waa farqigay ku kala duwan yihiin waxaa kaloo masalan furuuqda ka mida kuwaynu hore u tilmaamaynayo ijaarada waxaa la mutaystaa caqdigu markuu guntamo oo gurigan imikaynu kala kiraysanay anoo anigu ku idhaahdo bisha akhirkeeda iska bixi mooyaane saacadaynu heshiino lacagta waan leeh ilmahan qur'aan iigu dhig haddii lagu yaado ama cilmi kale igu dhig oo lacag lagu kala qaadanayo waa fadhiisinkii wadaadadu sheegi jireen waxa weeye hadduu mutaysanaya iigu shugwey miyaan u dhigaa haddaba waan kaa qadimaya hore alla khashiinsaday eh? ku soo ma yeelayo uu waxa weeye marka bishuu dhammaato marka bishuu dhammaato soo igala tegi mayse waa noogu shub lacagta hadduu mutaysanaya laakiin jacaalada waxa loo yaqaano hadda mutaysan mayse waxba ma lihidi marka hadduu xitaa adiga gaar kuugu diro oo yidhaahdo hebelow kolay dadkana aad bay isu taqaaneen nin firfircoonna waa tahay qofkaa iga baxsaday dadkaba waa istaqaaneenoo dhinacanuu baxayana aad baad ugu xariif tahay haddaad soo qabato adiga intaasaan ku siinaya maanta hadduu xitaa gaar kuu dirto mar haddii ay wixii ku dhisan tahay camalkaa meeluu kaa xigaba aan la garanayn ila qofka xoolamaha hadduu doono dacalka kaleu ka wareegaya isba waa fahmayaa jihaada hadduu ordo markiiba in la qabanayo waxa weeye waxba mutaysan mayse adoo keena mooyaane shardiga ay ku xidhan tahay lacagtuba waxa weeye qofkii iga baxsaday haddaad keento haddaad keento intaasaad leedo waxaad doonaysa ku keeno haddaad keento haddaad doonaysid intaasoo sirdoon iyo boolis adeegso anaga waxba igama quseeyaan hadduu ciddaa doonto la hadalo haddaad keento oo tahayd waa la hayaa anaa ka hawlgalay oo meelaan adeegsaday intaasoo qolaan la hadloo la qabay lacagta waan dhigaya waan dhigaya haddaad laakiin waxba qaban weydo oo aad tahayd lugooyadaada gaadhiga xitaa wuu iga jabay meel kalena sii ordayaan mid kale turuska ku dhuftay wa kun wax gaadhay weligaaba haku gaadheen waba iguma lihid weligaaba haku gaaheen waba iguma lihid marka waa farqi udhexeeya jacaalada oo nooc ijaarada ka mida ah iyo ijaarada can abi hurayra radia allahu canhu marfuucan abi hurayra waxaa laga wariyey nebiga isagoo u koryeelaya radia allahu tacaala canhu nebigana sala allah aleh wasalam inuu markaa uu yidhi qaala allahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi oo xadiis alqudsi ku yidhi alaaatun saddex anaa khasmuhum anigaa la doodaya yowma alqiyaamati maalinka qiyaame saddex anigaa la doodaya buu alle subxaana wa tacaala rajulu nin acطaa bixiyey ballan iyo dhaartiisii bixiyey bii aniga oo aniga magacayga ah, iyo dartay ku bixiyey ballan iyo dhaar alle igu aamin yidhi bimacnaa qof aniga ku bixiyey magacayga ballan ku qaaday uma intaa kadibna khadara ballan furay qof aniga magacayga ballan ku qaaday ilaahay waxaan ballan ugu qaaday sidaa iyo sidaa kadibna ka baxay oo baabkan jacaaladoo kaley gudagelaysaa jacaalada lafteedii way gudagelaysaa oo waxay noqonaysaa haddaad ummadda gole kaga tidaahid waxaan alle ballan kula gelayaa qofkii waxa ii keena inuu waxaa leeyahay dee waxay noqonaysaa arrin aan sax ahayn hadhow inaad kaga baxdo uma intaa kadibna qadara waa ballan furay oo wuu kaga baxay iyo wa nin baaca iibiyey xuran qof xor ah iibiyey oo fa akala amanahu lacagtiisii cunay qiimihiisii cunay dabeedna xor buu iibiyey iyo wa nin ista'jara kiraystay ajiiran qof la kiraysanayo kiraystay oo fastawfaa ka dhammaystirtay minhu ijaaradii iyo kiradiina ka oofsaday oo lam yucطihi aan siinin ajrahu mushqaayaddiisii rawaahu muslim baa wariyey nebigu sala allahu alayh wasalam alle wuxuu ka soo wariyey oo uu marka abi hurayra marfuucan bimacnaa nebiga u kor yeelay oo aanuu isagu odhanee nebiga u rafciyey inuu yidhi alle wuxuu yidhi saddex qolo alle wuxuu yidhi anaa maalinta qiyaame la doodaya qofna alle lama doodi karo marka maalintaas annaga alla ismudanayna buu yoo la doodaya ka koobaad waa nin maalan bixiyey dhaar ama cahdi uu aniga markaa magacayga ku qaaday kadibna ballantii buu ka baxa ummaddiina waa ku aamintay markuu yidhi miyaydaan alle igu aaminayn allaan ku dhaartay saasay yeelaya se qofkii waa yeelay ama imaam ha siiyo ballantan oo madaxda dowladda ha la galo deedna hadhow mucaarad ha ku noqdo ha ka ballan furo ama ballan kaloo bani aadamku dhexdooda isla gelayaan ha noqdo ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa ayuu ballan ugu soo badrheedha kadibna waa ballan furo waa kaga baxay ballanfurkuna waa min calaamaati الnifaaq munaafaqnimada calaamaadkeeda weeye laakiin runtii waxaad mooddaa qodobkaasi beryahan dambe dhexdeenna inuu aad ugu dayacan yahay oo wadaad iyo waranleba waxa weeye arrintaasi ay tahay dhibaato jirta ilamaa soomaalidu ka yidhaahdaan wadaadku beenna ma sheego wadaad ballanna ma oofiyo way kuu qarinayaan waa min calaamaati nifaaq arrin foolxun weeye in la yidhahdo wadaadkii beenna sheegi maayo ballanna oofi marka la yidhahdo warni maxaa saa u leedin waxay yidhaahdeen wadaadku had iyo jeer waa iska bulsho badan yahay waxa weeye wakhtuu kuu qabanaya wuxuu odhanaya iminka waynoo sagaalka tusaale ahaan subaxnimo arrintii oo aasaa ku ballanteenoo uu gurigii ka soo baxay oo soo socdo ayaa qora meel ku joojinaysaa salaamu calaykum shiikhow in yar hal kelmad hal kelmad in yar say in yartaa u hayaan mar barna qola u salaamayso ayaa shiikha wakhtigii laga ridaya mardhubu tobanka ku imanaya niyow qolo kalena halkan igu lugoyso mid kalena halkanuu igu joojiyo dadkii wareer baa laga dhigayo marka arrin saxa ma aha gebigaaguma markaasoo kale cid baa hu joojin ballantii baa iga dhacay sheekh istoog waxba ma joogo haddaa ciddan lama hadlo ballan baa iga dhacaysadhe ha ka gurin haddii kaloo marka horeba aad salaamo badan tahay dee muddo ixtiyaadah soo horree oo nusa saacaha dhexda ku soo salsalaan dadka dabeedna oo marka hore ku soo talagal laakiin waa wax kasta kaala weyn tahay ballantoo markaa aad qabatayoo suurogeli weyda oo aan hadhow lagu odhanin waana waxba nusa saaca haddaynu iskaga darsana dhib ma lehe kolle way iska keen sugayaan suuragal maaha hadhow maxaa kugu dhacaysa wadaad beenna ma sheego oo nin weyn been buu sheegay looga roon ballana ma oofiyo oo iska dibdhacaya wadaadku iska wakaa marka qiimo ma leh waa arrin aad u qaabtaran wey ninka xor iibiyey talow tahriibtu ma gudagelaysa xor la iibiye horta miyaan iska ahayn ya marka uu leeyahay magafuu intaa bixiya miyuu inaga iibinaya waaya shaksi iibiyey xor dabeedna amantiisii cunay lacagtiisi ile addoon baa la iibiyaa xor lama iibiya xor buu iibinaya oo intuu hanjabaabu odhanaya hadda addoon baan ahay dhe haddii kale madaxaan kugu dhufanay qofkaasaan kaa iibinayaa adigu aamus aan afka lagaa joogsay ha hadle waaya iyo nin ninkani waa calaa sabiili taqliib uun moogtahay nin iyo dumar waa isku mid qofkii doonaba ha noqdee laakiin daliilkuunbaa cibaarada nin ku yimi ee nin iyo gabadh isku mid iyo nin kiraystay ama gabadh ha noqoto waxa wax kiraystay ama tala kiraysanayaaba iyada ha noqoto ila gabadhaba waxaa loo kiraysan karaa sida ilmi inay kuu jaqsiiso oo kale oo gabadh baad odhan kartaa na gabadhii ama xanuun baa naasi kaga dhacay ama si kalaabay u gudhay ama waabay carartay oo midin oo ilmi yaraaba intay tuurtay bay iskaga dhaqaaqday ama way ka dhimatay gabaday ilmaa ii nuuji ilmaha iga yar ii nuuji intaasna iga qaado de haddaad kaga baxdo iyo hadday waxa weeyaan iyadu ku dirato shaqo kuu dirato farqi ma leh ama waxaad kaga baxaysaa nin ha noqdo kaga baxayaana nin ha noqdo ama ta ka baxaysaaee cidda diratay gabadh ha noqoto ka lagaga baxayna nin ha noqdo ama gabadhi gabadh ha kaga baxdo oo hataada guriga jaariyadiiga noqoyo wax la midoo dabeedna ha dhacdo adigu almuhim farqi ma leh qof baa qof dirtay camalkuu u dirayna waa u qabta mar allaaliya markuu camalkii ka oofsaday buu idhaa soo cadcadeeyey oo iswaala ilahay wuxuu yidhi maalinta qiyaame kaa anaa la doodaya qofkaa qofka dirtay ee intuu camalkiina u qabtay misna isxariifinaya yaanaan kudilna orod naga takana daalinin maada adigu waddankaba u dhashay warya carab ana daalina yani arrin suuragala maaha waa muxaram aad u qaab daran marka waa saddex dembi oo aad iyo aad u foolxun waljacaalatu jacaaladii awsacu ka ballaadhan tahay min alijaara ijaaradii way ka ballaadhan tahay liannaha maxaa yeelay dajuusu waxay ku bannaantahay cala acmaali alle loogu dhowaanayay xitaa waa ku bannaan tahay oo meelaha qaarkood oo aan ijaaradu gelin ayay waxa weeye gelaysaa waxa loo yaqaano maalan jacaaladii oo acmaasha qaarkoodna ilaahay subxaana wa tacaala uunbaa loogu dhowaadaa waa cibaadaad maxdi ah oo barax tiran kuwa noocaasi ah ee aan niyaabada aqbalaynin iyo in cidi cid ka wakiil noqoto ta noocaasiya cidna looma kiraysto kiradeeduna ma ansaxayso salaadda tuko anaa ku kiraystayee maanta boqol salaadood tuko waxa weeye lacagna waan ku siinaya suuragal maa wax dhacaya maa laakiin acmaasha alle loogu dhowaado waxaa jira kuwa gaal iyo muslimba loo diran karo sida masaajidka dhisashadiisii oo kale masaajidka oo la og yahay man bana lilaahi baytan bana allaahu lahu baytan fi ljanna qofka ilaahay masaajid u dhisa ilaahayna jannada guri uga dhisaya dee gaal iyo muslimba waad u diri kartaa oo marka acmaasha qaarkood baa wax alle loogu dhowaado ha noqotee misna aqbali karaya in cid kale loo kiraysto acmaasha qaarkoodna gaal ma aqbalayo inuu gale eh laakiin qofkii inaad mushqaheed ku siisaabaa banaan sida xajkii oo kale xajkii oo kale hadeer myaad waalidkaygii ma ka soo xajiyaysa anigoo xajiyi kari waayo maiga xajiyaysa lacagtanna qaado oo kale ama udxada ii gowrgowrac udxada ii qal adigu udxada ii qal waxoogaana waan ku dhiibaya gowracoo dabeedna kala jaxjiixo wakaa marka wuxuu leeyahay waxaan loo yaqaana jacaaladu waxay gelaysaa abwaab ka ballaaran maalan tii kirada oo qofka qur-aanka intaa ku qayba ama sidaa yeela waxaasaan siinaya nooc ijaaso oo kale ah oo maalan ah maxaa la yidhaahdaa eh, abaalmarin oo kale oo jaaiza oo kale ah ayay iska noqon kartaa jacaaladu ciddii intaa iyo intaa ku qaybta duruusta noocaasiya intaa kaga soo baxda waxaasaan u dhiibaya marka abwaab qurabka oo alle loogu dhowaado oo aan sideeda kira keligeed loo qaabilin ayaa jacaaladu gelaysaa oo labada jacaalada oo nooc ijaarada ka mida ah ayaa ka ballaadhan ijaarada caadiga ah walianna alcamala fiiha maxaa yeelay camalka la qabanayo iyada yakuunu wuxuu noqonayaa macluuman iyo wamajhuulan labadaba waa noqonaya waliannaha maxaa yeelay caqdun jaa'izun waa caqdi jaa'is ah halka caqdiga ijaaradu laazim ka yahay aan midna ka bixi karin kan waa laga bixi karaa bikhilaafi alijaara taasi ijaarada khilaafsan caqdiga ijaarada qofkii oo shaqadii kuu qabtay ama gurigaa kala karaysateen waa caqdi laazimo kama bixi kartid laakiin waxa weeye kii kale iminka aad tidhi ciddii waxaa ii soo celisaa shalay markaad ku dhawaaqday maantoo kale waad ka noqon kartaa haddaan cidina soo celin waar adeero waxna hay soo celinina iska daaya iminkaba cidna waxba ku siin maayo miyaa qofna ii soo ka noqday ood iska odhan karta waar iminkaba ka noqday iska dhaafa nin wax qabto ile waxbaan kuu qabtay mii jiro iska daaya watajuusu waxaa bannaan ijaarat lcayn cayn kiraysigeed almu'ajarati ee la kireeyey liman midna laga kireeyo yaquumu maqaamahu maqaamkiisoo kala degaya laa biakara minhu mid isaga ka badan maya dararan xagga dhibaataynta iyo dhibka walaa damaana fiihimaa wax magdhowana laguma laha biduuni dacadin xadgudub la'aan iyo walaa tafriidin gaboodfal la'aan wuxuu leeyahay cayntii aad kiraysatay waxa bannaan inaad cid kale ka sii kirayso meeshii aad adigu kiraysatay ila maad lahayna kiraad ugu jirtay inaad cid kale oo aan kaa dhib badnayn ee camalkanaad meesha ku hayso iyo wix la mida iyo wax ka hooseeya ah inaad ka kiraysaabaa bannaan gurigii lagaaga kireeyey hurdada haddaad cid kale ka kirayso oo dee hurdo uuna waa iska caadi waad tidhaahid war guri baan halkan ka dhistaaye ama guri baa laygu yidhi halkaasa kaalaya oo bilaash ku gale adiguna kaygan galo saddex bilood lacagtood baa layga hayaa idhib lacagta adigu gal dhibaata kuma jirto mar haddee aan ballan gaarahay jirinoo haddaad ka baxayso qofa ka kiraynine aniga igu soo celi lacagtaadaan ku siinaya ee sheeke kale aanay meesha ooliin walmuslimuuna calaa shuruudihim aanay noqon asalka caqdiga sidaasaa lagu yaqaan waxaad kiraysatay waad sii kirayn kartaa adaan hore uga idan qaadan ayaad sii kirayn kartaa laakiin ciddaad ka kiraynaysaa waxaan waa inay tahay cid kula mid ah ama kaa hoosaysa hadday tahay baabuur waxaad kiraysatay dee baabuurka haddii aad wax ku qaadanaysay oo masalan raashin iyo wax lagu gurayay kuwa dhagaxa soo gura haddaad ku rarto oo lagu laguyaa dhagaxii hadhow waa ka dhib badan yaho gaadhigi inu waxyaalaa dhici karta dee suurogeli mayso haddii gurigu hurdo ahaa oo gebigeedaba kuwa birogaraacaya aad keento oo gurigaba dayaamo dee suuragal maa suuragal wixii waxaa la rabaa waxaad ku qabanaysay wax u dhigmaya ama ka hooseeya inuu wixii noqdo laakiin mid ka dhib badanoo markuu dubbaha dhulka ku dhuftaba gurigu wada gariirayo suuragal ama meeshii loogu talagalay maalan dharka in lagu iibiyo haddaad mid raashin karinayo meeshaba qiiqinaya keento dee suuragal maaha waxaa la rabaa waxaan adigu aad ku qabanaysee lagaaga kireeyey cid kuu dhigmayso isku midaad tihiin waxaad qabanaysoo kale qabanaya ama kaa hooseeya oo meesha kaaga dhib yar inuu noqdo marka shakhsigii waxa weeye ama waxaan hawsha loogu diray ha noqdo kii isagu kiraystay ha noqdo ama kii laga sii kireeyey ha noqdee midkoodna magdhow laguma leh guriga iyo daabaddaa iyo waxaa midkoodna lagu yeelan maayo haddaanu gaboodfal ku samaynin ama aanu ku cadgudbin ammaanaadka kaluu la mid yahay shaygii lagaa kareeyey haduu gurigii iska dumo umaadaa wax lagugu leeyahy ama dabayliba u timaado saanqaafka ka qaado oo jinka ka rajiso anigu dabaysha isku shaqa ma nihin baad leedahay meeshayday maraysa anuma dabayshaana waxba laguguma leh haddaad si adigu xadgudub samayso oo ama gurigii meel qodo oo dabeedna daad soo galo meeshii oo gurigii dumo waa lagugu yeelanaya waa xadgudub haddaad adigu tacaddi la timaado waxa weyaan waa lagu raacaya gaarhigii hadduu waxa weeyaan dhibsidiisa ku gaadho adiga waxba laguguma leh oo adigu wax gaboodfala samayn laakiin haddii gaboodfalaad samaysay waa lagugu leeyahy wa fi lxadii acdu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraquh rawaahu ibnu maaja xadiisku waxa uu tilmaamayaa shakhsiga ajiirka ah waxa siisaan mushqaayadiisa intaan dhididkiisu qalalin qabla an yajifa intaanu engegin caraquhu dhididkiisu intaan dhididkiisu engegin siya waxa weeye shaksiga mushqaayadiisa oo mushqaayadiisaa helo acdu lajiira ajiirka iyo kii la kiraystay siiya ajrahu mushqaayadiisa siiya qabla an yajifa intaanu engegin caraquhu dhididkiisu rawaahu ibnu maaja marka taasina waxay muujinaysaa islaamku sida uu ugu dadaalayo qofka waxa weeye in xuquuqdiisa uu helo oo wixiisa la siiyo xadiiskanna ahlulcilmi badan baa ansixiyay oo sheekh ka mid yihi oo yidhi saxiix weeye waa sugan yahay marka waxay noqonaysaa macnaa waa in loo dadaalaa shaksiga oo mushqaayadiisii la siiya oo markiiba ha la siiyo ayay ka dhiganta baabu luqada walaqid baabka baadida iyo ki yarae baadiga ahaa alluqada waa baadidii iyo wallaqiid kii la tuuray malquudkii macnaa kii la tuuray ee la soo qaadanaya meelaha laga helay wahiya baadidu calaa alaaati adrubin saddex qaybood bay u kala baxdaa axaduhaa midkood waa maa taqilu qiimatuhu wax qiimihiisu yaryahay waa min ataafihaat wax iska taafiha wey wax iska liita wey ka sawdi sida waxa weeye shaabuuggii iyo maalan waraqiifi sida kimistii waa shay yaroo kimis yar iyo wax yaroo la cunayo iyo wa naxwihimaa wixii la mid ah ee uu yidhi lowlaa anii ahaafu an takuuna min asadaqa laakaltuha haddaanan uga baqaynin inay tahay timirtii waxa weeye sadaqada iyo zakada oo calaa sabiili alixtiyaad aanan uga tegin markaa lafteeda xaaraamka maaha mar haddaanu garanayn asalkuna xoolaha waa ibaaxa waa inay bannaan yihiin marka nebigu wuxuu yidhi haddaanan uga baqayn inay zake tahay oo zakaduna waa ka xaaraam nebiga iyo sala allah alay waslm hilkiisa oo aanan markaa ixtiyaad iyo xalaal miirasho daraaddeed isaga daynayn la akaltuha waan cuni lahaa xabaddan timirtaan helay marka wuxuu leeyahy waxyaabaha noocaasiya hadday tahay in yaroo kimisoo jabah iyo shaabuug iyo qalin yar iyo waxyaaba yaroo noocaasa hadday iska tahay iyo wanaxwimaa wixii la mida fa waa la mulkeeyaa bilaa tacriifin iyadoo aan waxba lagu yaboohin waad iska qaadan kartaa markiiba waar kunkan shilin baan helay koob shaaha ii keen waad odhan karta waxba dhibaata kuma jirto waxba dhib male waayo kun shilin macid baa soo dabagelaysa marka wuxuu waxaa yar hadduu iska yahay nebiguba yidhi xabaddan timirta aan helay inay zakatahunbaan iska dhowraya waaba iska cuni lahaa hadday waxaa yaraan macnaa lahayn tahay dhib male waa la iska qaadan karaa markiiba waaani ka labaad waa aawaal allatii tamtanicu min shiqaar asibac kalibil waa dawaalka ama baadida taasiyoo diidaysa min shiqaar sibac habar dugaaga yaryar nafteeda ka mancinaysa kalibili sida geeli habar dugaaga yaryari uma iman karaan oo falaa tumlaku lama mulkiyo bililtiqaadi laguma mulkiyo helitaan mutlaqan kala qaadqaadis la'aan ashyaada kale ama shayga labaadee la helaa waxa weeye waxyaabaha habar duqaaqa yaryare aanu u soo dhowaanayn sida lodii geelii fardihii dameerihii waxyaabaha noocaas habar duqaaqa yare dawacooyinka iyo waxaasi kuma soo wareegayaan laakiin bahalaa waaweyn baa cunaya ta noocaasi ay habar duqaaqa yaryare aanu hunguraynayn ee ama xooggiisa ama orodkiisa ama waxa weeye duulitaan sida digaaggii oo kale wuu ka duulaya amba hadday doonaan deedna bahalaa yaryar uma soo dhowaan karayaan kuwa noocaasiya ah lamaba mulkiye buu yidhi lamaba mulkiyo mutlaqan iyadaan la kala qaadqaadin looma dhowaado allaahumma ilaa haddaad qabato waa inay noqotaa adoo diidaya idaacatlmaal inay dayacmaan inaad leedahay hadii kale tuug baa kaxaysanayaoo dhuunta ku dhufanaya waar soo iri laakiin ha mulkiyi haddaad cid kale u qowlka aqwaasha ugu fiicani waxa weeye in la yidhaahdo masaalixda guud iyo meelahaasaa lagu daraya haddii xitaa wax kale loo waayo laakiin ha mulkiyinoo ha iska qaadani waaliu ka saddexaad waa maa siwa daalik wixii intaa ka soo hadhay weeye labadaa qodobaynu sheegnay wixii udhexeeye wey oo fa yajuusu bannaan iltiqaaduhu in la baadiyaysto la qaado ayaa hela bannaan baadinimadkiisa in la qaadaa bannaan iltiqaadu in la qaado oo wayamliku uu mulkiyo idaa carafahu markuu ku yabooho sanatan kaamila sanad dhammaystiran dabeedna uu mulkiyo saddexdaas sibuu u qaybiyey wax waxa weeye himmatu awsaad innaas dadka caadiga ah himmadiisu aanay raacayn oo dadkii waa saddex moogta qof iska faqiirahoo faqiirku dhulka ku dhejiyey wixii yara arkaba waa baahan yahay haddii kunkii shirin uu shaaha ku cabaya ka lumaan maantaba waa istaataabanaya riyaaha fujaan waxaan maqaaxida ku fadhiista ma hayo ka noocaasiya laa yuctabar lama tixgelinayo baabkan marka la joogo laa ictibaara lahu isagu waxba ka samri maayo moogta midna waa nin taajirahoo iska daa waxa weeye Um, um, kun iyo waxaase boqolaalka doolar ama kunka doolar iyo labadiiyo saddexda toona waxba uma yaqaan xalaale wuxuu yaqaanaa ma jirto kaana laa ictibaara lahu ha tixgelini dadka sida caadiga iska dhexdhexaadka la eegaya wixii dadka dhexdhexaadka ahi ka daba dhacaana raadiyaan ee marba inaadeer ma aragtay aan waayidaa quraan ka noocaasiyabaa ka lagu yaboohaya ah wixiise markay waayaana war xaggay kaga dhacday haddaan ulinti yar inaad sita istataabtaan waxba male iskadaa mid calaf kula qaadanaya ee aad aragto inaanay dan ka lahayn hadhow waxa noocaasiya ah haddaad hesho adaan ku yaboohin inaad qaadato waad leedahay haddaad se waxa weeyaan waxaan wax nafta bani aadamku soo dabagelaysa tahay ayaa laba loo kala qaadayaa waxa aan habar duqaag u dhowaanayn waxaa noocaasi ee xayawaanka waaweyna iyaga mulkiyi ama baadida xaramka laga helo lama mulkiyo ma mulkiysid hadday tahay intaa waxaan ahayn oo adrhigii iyo lacagtii iyo waxyaabihii kale noocaha ay noqoto muddo sannadaa lagu yaboohayaa sannad marka lagu yabooho wixii ka dambeeya adaa leh cid dambe ku weydiin mayso ada iskale hadduu beri laakiin beryaha ka mida kii lahaa yimaado de waad u magdhabaysa markan lagu leeyahay arigii oo kale sanad baad la sugaysaana waa mulkigiise caawaba waad qalan kartaa oo markiiba waad isticmaali kartaa laakiin markaa ma ogow waxaad iska diiddayuun ina hawli kaaga baxdee waanaad ku yaboohaysa adoo cunay baad ku yaboohaysa oo markuu ku yahada meedaynaa war halkay martay alla waa ku marinina waa lagu magdhabayaa waxa weeye laakiin waa hawshaasi adugu ma leedahay ma la hubaa ma la hubaa waxaanay ka qaateen ahlulcilmigu markiiba in la isticmaali karo maalan markan uu nebiga la weydiiyey baadida adhiga muxuu yidhi hiya laka adhiga baadidiisu aday kuu sugnaatay aw liakhiika ama walaalkaaga ay ka luntay ayaa yeelanaya aw lidi'bi amayey baa cunaya oo bahal baa cunaya saddexdaasu ka dhexaysa haddaad qaadi weydo ama bahal ba cuni ama waxa weeye haddaad qaaddo dee isticmaali doona ama walaalkaagii ay ka luntay baa heli can zayd ibnu khaalid aljuhani radia allahu canhu axkaamtaa uu soo sheegay wuxuu ka qaadanaya xadiiskan isaga ah wuxuu ihi jaaa rajulu u yimi ilaa rasuuli ilahi sala allahu aleh wasalam wuxuu weydiiyey can luqaa baadidii buu weydiiyey faqaala nebigu wuxuu yidhi icrif aqoonso cusaafahaa weelkeeda marka maradan iyo waxaan ay ku guntantahiyo weelkanay ku jirto ama haragka ka samaysnaada ama wuxuu doonaba ha noqdee aqoonso iyo wa wikaa aha lingixeedana aqoonso waxa ku lingaxana ee ku xidhan uma dabeedna carifha ku yabo sanatan sanad ku yabo fain jaaa saaxibuhaa haddii ciddii lahayd kuu timaado ay faacdihi sii wailaa fa sha'nuka biha haddii kale aday kuu taalla arrinkeedu arrinkeedu adu ku yaalaaya isticmaal marka la leeyahay aqoonso bimacnaa shaygan baadida ah calaamaadkeeda garawey oo dee sax maaha in markaad doolar hesho marba marka lagu weydiiye lagu yidhaahdo ninkii adeero waa laba boqoloo doolaroo midna waa konton rinji yarbaa dhacal kaga ba'ayoo cas midna waxaa ku qoran hebel oo mid yarba igaga faygaray boqolka doolaroo meel bay hebel kaga yaalla intaad xaggaa ula sii jeesato sug balaan hubsade taasi caqli maaha markiiba tuugta ogaanaysa waxaad haysaaba inay laba boqol tahay marka maxaa la rabaa intaan laguu iman inaad sii ogaato lacagtu waa laba boqol marka boqol wuu isku yaalaa konton waa gaar kontonka kale waa laba labaatanaad iyo toban tobankaasi qarkaasu ka casyahay kaasina qarkaasu ka jeexan yahay waa kii madax buurka iyo dhakayarihii iyo dhakaweyni sii kala hubso marka hore dabadeedna ha marka lagu weydiiye lagu yaado lacag baa naga luntay waa imisa dhe adoo iska soo taagan waa laba boqol labada boqol maxay ahayd siday u dhigantahay labada boqol aad hadduu sheegto xaq kale uguma lhiidasii walaa dhaar baanaad xaq ugu lahayn walaa warwareeg kale xaq uguma lhiidasii markiiba labada boqol soo saaroo dhib waa yahay hadduu waxba sheegan waayo laba boqoloo waxa weeye labaduba isku yaallaan oo weliba noocii dambe ah adeer ma hayo ma hayo ina kala kaxee wa inaad wixii garanaysaa markaasi aawadeed baa nebiguu leeyahay marka horeba aqoonso oo garo weelkay ku jirto lingaxay ku xidhantay calaamaadkeeda sii aqoonso hadhowna dabeed sanad ku yabo haddii ciddii lahayd ku timaado sii haddaad weydana dee isticmaal dabeedna qaala wuxuu yidhi fadaalat lhanam dabeedna ninkii nebiga wax weydiinaya wuxuu yidhi baadida adhiga ka warran nebigu wuxuu yidhi hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi baadida adhigu ama adaa ama walaalkaagii ay ka luntay baa ama bahal baa cuni doona qaala wuxuu yidhi fadaalat libil geela baadidiisa ka warran qaala nebigu wuxuu yidhi maa walaha adiga iyada maxaa kala galay adiga iyada maxaa idinku kala jira maxaad ka rabtaa geela baadidiisa macahaa siqaa'uhaa sibraarkeedii bay sidataa calool weyn bay leedahay oo ay ku qaadato intay doonto ku qadayso wa kabaheedii bay sidataa kabahuna waa qajaafishan weyn macnaa kaba kale ma sidatee waa waxay leedahay adin adag oo sida ka dhigan kaba wax gashanoo kale waa qajaafisheedan weyn taridulmaaa biyaa way u arooraysaa oo meeshay doontaabay cagaha weyn ugu soconaysaa u dholandholaysaa wa taakulu shajar dhirtana waa daaqaysaa xataa yalqaaha rabbuha ilaamaa uu u imanayo oo la kulmayo keedii lahaa muttafaqun calayh marka nebigu wuxu maxaad ka rabtaa adiga geela maxaa idin kala galay marka ahlulcilmigu waxay ka qaateen in badanoo ka mid ahi meeshanuu nebigu leeyahay way dhalandhoolaysaayo biyay raadsanaysaa inay tahay meel cidla ah oo had iyo jeer geeluna wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaano mirashada meelaha cidlooyinkaabuu mirtaa laakiin hadday tahay bay yidhaahdeen meel la yaallo oo bulsha taallo in laga taga maaha ee waa in geela la qabtaa laakiin ha mulkiyin cala saxiixi raajix ha mulkiyin mulki ha isku dayin laakiin cidlada ha uga tegayo aan tuugtu ka haysan hadday laakiin meel ay qoor daaqayso cidlo ah faraha ka qaad waaya halkaa ha inoo joogto allah subxana wa tacala aclam